bsmi illaahi اraxmani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala kitaabu listigfaar istigfaartii ayuu u kitaab yahay wuxuu kitaabkii ka soo hadlay adkaarta munaasibka iyo kuwa kale oo iyagu mudlaqa iyo wixii muqayada iyo carabkii in la ilaaliyo alfaad in laga ilaaliya ay tahay markuu ka soo hadlay haddii qofku alfaadda iyo waxyaabahaas ay ka dhacaan istikfaar buu u baahan yahay marka wuxuu yidhi iclam ogow ana hada alkitaaba kitaabkani min kitaabulistikfaarku ujeedaa min ahami alabwaabi abwaabkan kuwa ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay allatii abwaabta oo yuctanaa bihaa laysku kallifo qofka uu isku mashquuliyo wayuxaafadu la ilaaliyo cala alcamali bihi ku camalfal lagu camalfalana la ilaaliyo waqasadtu waxaana ula qasday bitaakhiirihi dibdhigiisa waxaan ugula qasday attafaaula tafaaul yani samasaadsi yani inaan sama ku rajeeyo bian yakhtima allaahu lkariimu allaha kariimka inuu ku khatimo lanaa annaga noogu khatimo bihi bilistikfaari ou noogu khatimo oo adduunyadii ninkii istikfaar loogu khatimo oo fii aakhiri xayaatihi towba iyo istikfaar alla uu waafajiyo qofkaasi waa qof wax fiican la waafajiyey nasaluhu dalika ilaahay baan su-aalanaynaa kaagaasi wasaa'ira wujuuhi lkhayri khayrka wujuuhdiisa intoodii kale yaan su-aalanaynaa allaan weydiisanaynaa istikfaarta iyo khayrka wujuuhdiisii kale wixii soo haray lii aniga iyo wali axbaabii dadka aan jecelahay wasaa'iri almuslimiina aamiin iyo muslimiinta dhammaantood baan u su'aalayaa aamiin qaala allaahu tacaala alla wuxuu yidhi wastakfir lii dembika dembigaaga dembidhaaf dalab oo dembigaaga u dembidhaaf dalab ka dembidhaaf dalbo wasabbix bixamdi rabbika rabbigaa huf oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka huf bixamdi rabbika multabisan xaal aad ku dheehantahay bixamdi rabbika rabbiga ammaantiisa bilcashiyi galabkii iyo walibkaari aroortii wa tacaala wastakfir lidanbika walilmuminiin waqaala tacaala wastakfir illaah ilaahay dembi dhaaf ka dalbo in allaha kaana gafuuran raxiima wa tacaala alla wuxuu yiri liladiina taqow cinda rabbihim kuwa ilaahay ka cabsaday waxaa u sugnaaday rabbigood agtiisa waxaa ugu sugnaaday jannaatun jannooyin tajrii ay qulqulaysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiina fiiha iyagoo ku waarayo wa aswaajun ayaa u sugnaaday xaasas mudaharatun la dahirayo xayd iyo waxaa laga dahiray wa ridwaanun raalli ahaansho raalli ahaanshaho min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaadayna waa u sugnaaday wallaahu alla basiirun weeyaan mid arkid badan bilcibaadi addoomaha alladiina kuwii yaquuluuna rabba dhahayeen yani waxaan ammaanayaa kuwa dhahayo inanaa anaga aamanaa waan rumaynay faakfir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf dunuubanaa dunuubteenna noo dhaaf waqinaa cadaab annaar naarta cadaabkeedana ilaahu naga kori istikfaartaasaa lagu ammaanay marka alsaabiriina walsaadiqiina walqaanitiina walmunfiqiina walmustakfiriina bilasxaar kuwa sabro kuwa runta sheego kuwa ilaahay adeeco kuwa wax bixiyo iyo kuwa istigfaarta ilaahay ka dalbado bilasxaari aroorti wlmustakfiriina bilasxaar waqaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu ilaahay ma an liyucadibahum mid cadaabayo wa anta fiihim walxaal anta adiguna fiihim dhexdooda aad tahay wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahanin mucadibahum kii cadaabayo wahum yastakfiruun iyagoo dembi dhaaf dalbanaya marka istikfaartu waxay keenaysaa cadaab la-aan wa qaala tacaala waladiina idaa facaluu faaxishatan kuwa hadday xumi sameeyaan ow dalamuu anfusahum ama nafahooda ay dulmiyaan dakarullaaha ilaahay xuso oo allay xusuustaan qalbigooday alla ka xusaan oo allay cadamadiisay qalbiga ku hayaan fastakfaruu lidunuubihim dunuubtooda dembi dhaaf u weydiisto waman yakfir dunuuba dunuubta yaa dhaafa ila allaahu allah maahan walam yusiruu aan daa'imin calaa maa facaluu wixii ay sameeyeen korkiisa aan daa'imin wahum yaclamuun iyagoo og ayb wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waman yacmal suu-an xumi qofkii sameeyo ow yadlim nafsahu ama nafsadiisa dulmiyo uma yastakfir illaaha ilaahay dembi dhaaf ka weydiisto ayb oo ilaahay ka dembi dhaaf dalbado yajidillaaha alla ayuu helayaa afuuran inuu yahay soo dhaafayo afuuran mid dhaafo inuu yahay ayuu helayaa raxiiman naxariis badan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waan istakfiruu rabbakum rabbigiin ka dembi dhaaf dalbada uma tuubuu ileyhi u toobadkeena usoo noqda wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ikhbaaran can nuuxin isagoo ka waramay sala allahu calayhi wasalam faqultu istakfiruu rabbakum <clears throat> faqultu waxaan idhi istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista innahu rabbi kaana wuxuu ahaaday khafaaran mid dembi dhaafid badan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi xikaayatan can huudin sala allahu calayhi wasalam isagoo huud ka sheekaynaya nebi huud wayaa qowmi istaqfiruu rabbakum wayaa qowmi qowmkayo istaqfiruu rabbakum rabbigiin dembi dhaaf dalbada uma tuubuu ileyhi usoo noqda allah subxaanahu watacaala oo xaggiisa usoo laabta wal aayaatu aayaadka fil istikfaari istikfaar ku sugan oo istikfaarta shanigeeda ku saabsan kahiiratun weeyaan kuwa badan macruufatun la yaqaano wayaxsulu tanbiihu baraarujin ayaa xasilayso bibacdi maa ayay ku xasilaysaa kii qaarkiis dakarnaahu aan sheegnay wa ama alaxaadiisu alwaaridatu axaadiista soo aroortay fi istikfaari istikfaarta kusoo soo aroortay falaa yumkinu ma suurtoobaysa istiqsaa'uhaa raacraacitaankeedii laakinii ushiiru waxaan ishaarayaa ilaa atraafin min daalika qaybo kaas ka mida ah, nacam ayb atraaf yaryar iyaan ishaarayaa buu yiri ayb qaala rawaynaa fi saxiixi muslimi can alaqar almusaniyi asaxaabiyi radia allaahu canhu ana rasuula اllahi sal l salam qaal nebigu waxa uu yidhi inahu la yuqaanu calaa qalbi ayb xadiidkan wuxuu ka mid yahay leera axaadiis ishkaalka badan ayb daahirkiisana waxaad moodaa inuu u muuqdo inahu la yuqaanu calaa qalbii qalbigeyga ayaa yani keyn ayaa ku dhacayo waa yani waxbaa qalbigeyga ku dhacayo daboolayo qalbigeygaa la daboolaa inuu yahaad moodaa rasuulka qalbigiisa ilaahay daacadiisa lagamaba daboolina maxaa laga wadaa culamada waxay leeyihiin waxaa macnihiisu uu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaaladiisa ugu kaamilnimada badan waa marka uu rabbi munaajaad iyo faq uu kula jiro uu la faqayo oo uu adkaartii iyo waxa uu ku dhex jiro mararka qaarkood marka ma u suurtoobaysa adkaartaas iyo munaajaadkaas oo wuxuu kaga mashquulayaa wax kale oo haddana isaga waajib ku ah oo wuxuu ku mashquulayaa masaalixda muslimiinta ciidan abaabulkiis iyo halkan kale ratibideed iyo dad waxuraadiskiis iyo masaalix caama oo isaga laftirkiisa la faray oo iyada xataa ilaahay loogu dhowaada ayuu wuxuu kaga mashquulayaa xaaladaas kaamilnimada badan oo adkaartaas iyo munaajaatu rabbihi ayuu kaga mashquulaya marka markay sidaa tahay wuxuu dareemaa marka rasuulka nuqsaanu isdareensiina nuqsaan ayuu nusqaantaas marka wuxuu uleeyahay inahu la yuqaanu calaa qalbi waxaas uu dareemayo oo u dhehi lahaa war haddaad dikri ku jiri lahayd iyo munaajaad waa ka fiicnaan lahayd hadda waxa uu ku jirana daxaaraan maaha dembi ma aha karaaha ma aha shay iska mubaaxa maaha waa shay ama waajiba ama sunno kale ku jira haddana laakiin wuxuu jeclaan lahaa nebiga laxdo kasta iyo ilbiriqsi kasto rabbi un inuu la faqaayo oo uu la koodayo oo uu adkaar ku dhex jiro hay-adaasi marka inuu ku dhex jiro ayuu jecel yahay marka dareenkaas nabiga gelayo ka istikfaar dalbana ee rasuulka qalbigiisa in la mugdi laga dhigaayo in la madoobeynayo ma ahan saasayb inahu la calaa qalbii ayb wa inii la astakfiru allaha ilaahay ayaan ka dembi dhaaf dalbadaa fi lyowmi maalinka dhexdiisa miata maratin boqol jeer ayb waxaa kaloo qaar kalena ay leeyihiin macnuhu waxaa weyaan nebigu mar walba wuxuu ku jiraa inuu kor un u socdo kor ayb darajadii marka uu kasoo tegay ee midii ka sarreysay uu ka aaday wuxuu u fiirinayaa inay tahay yacni waxba laga toobad keenaba nacam laakiin nebigu wax dembiga kuma jiro saa un in la ogaadaa muhiima qaala warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sal l salam yaquul wallaahi baan ku dhaartay inii la astakfiru allaha ilaahay baan dembi dhaaf ka dalbaa wa atuubu ileyhi waa usoo noqdaa fi lyowmi maalinka akthara min sabciina mara toddobaatan jeer wax ka badan ayaan ilaahay u toobad keena usoo noqdaa haddii marka rasuulka uu sidaa yahay dadkii kale maxaad malaynay marka oo iyagu xaalkoodu uunan saacidayninba qaala warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi ayضa can shadaad bni awsin radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal sayid listigfaari istikfaarta sayidkeeda midda ugu fadliga badan an yaquula alcabdu addoonku inuu yidhaahdo waay allaahuma anta rabbii ilaahu rabbigay ayaa tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane meeshaan marka towxiid alrubuubiya iyo towxiid luluuhiya ayuu isku daray nabiga sala allahu alayh ali wasalam oo allaahuma anta rabbiina rubuubiyadii allow qirtay afcaashii alla ayuu u gooni yeelay abuurka iyo maamulka iyo lahaanshaha intaba laa ilaaha ilaa antana cibaadadiisii isaga ficilkiisii ayuu alla ku keli yeelay ayb towxiid luluuhiya khalaqtanii waad i abuurtay wa ana cabduka addoonkaagii baan ahay anigan wa ana calaa cahdika ballankaaga korkiisan ku taaganahay ballanta marka ilaahay dadka la galay waa maxay oo waa ku taaganahay addoonku uu dhahayo waa inuu wixii loo dirayna sameeyo wixii laga reebayna uu ka haro marka sidaan aad akrinaysa marka culimmada waxay dhahan waa inaad isfiiriso miisaan isa saarta waa calaa cahdika ayaad leedahay run miyaa masa been da ilaahay been u sheegto waa dhibaato nacam aday un dhibkuu tahay ilaahay waa ku ogyahay waxa aad tahay marka qofka isagoo dadaalaya inuu yidhaha waa ana calaa cahdika fiican wa ana aniguna calaa cahdika awaamirtaadii ayaan ku taaganaha waxaad reertana waa ka harsanahay wawacdika iyo ballankaagiina waa rumaysanahay waxaan marka aan sameeyo ballanta aad ii ballan qaadayna waa rumaysanahay inaan helayo ma stadactu inta aan awoodayo oon awoodba uleeyahy karayo istidaaca wax walba lagu xiray acuudu bika ilaahu adaan ku magangalay min shari maabaan kaa magan galay shay shartiis sanactu aan sameeyey waxa aan sameeyo shartoodan kaa maangala leanna wax aad samaynaysa waa shar shar badanaa ku jirto sharta maadadeeda halkay ka timaadaa naftaada iyo shaydaan unbay ka timaadaa naftaada iyo shaydaan min shari maa sanactu waxaa kaloo daliil u tahay bay culummadu dhaheen addoonku inuu asaga wax kasbado qofku inuusan ahayn qof iska qasban ma aha ikhtiyaarkiisa iyo iraadadiisa ayuu wax ku sameeyaa doonitaankiisa ayuu wax ku sameeyaa ee majbuur qasban ma aha adoonku waayahay shartana marka xadiidka waxaa ku sugan addoonkiibaa loo idaafeeyo loo nisbeeyey ilaahay looma nisbeynin laanna xadiidku wuxuu leeya washaru leysa ileyka sharta xaggaaga ma ahaanin shar laguguma caabudo waa layiri washaru leysa ileyka waxaa kaloo layiri wax ilaahay khalqiga alle abuurka alle sifadaas ah shar ma laha oo xikmad iyobu ilaahay wax walba u jideeya ama wax walba oo u qadaraa abuu laka ilaahu waxaan kuu qiranayaa binicmatika nicmooyinkaaga calaya korkeyga aad yeeshay nicmooyinka tirada badan ee la koobi karinaad ii gashay ayaan kuu qiraya ilaahu wa abuu bidenbi denbigeygana waa qiranaya yacnii adna nicma iga kaa socota xaggaaga anigana xumaana iga imaanaysa iyo dembi bal fiir yan ducadis ay u dheertahay bani aadamkii waxaa laga yaabaa nicmadii ilaahay siiya lafteeda inuu u isticmaalaaba ilaahay wax carageliyo indhow ilaahay ku siiye dhagow ku siiye carab baa lagu siiye waxaa laga yaaba carabka inaad wax ilaahay necab yahay kula ugu hadasho xan iyo been iyo dad isku dir iyo waxyaabahaas iyo muran intaad u isticmaasho xagga allana marka aad ilaahay kaga caraysiiso saasaa dhici karta abuu laka binicmatika calaya wa abuu bidenbii faqfir lii ilaahu ii dembi dhaaf fa inahu shanigu waxaa weeyaan laa yakfir dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga maha cid kale ma dhaafto man qaalahaa qofkii yidhaahdo fi nnahaari maalin dhexdeeda maalinta dhexdeeda muuqinan biha isagoo yaqiininayo famaata dhintay min yowmihi maalinkiisa dhintay qabla an yumsiya intuusan galabaysanin fa huwa min ahli ljannati nigaas jannaduu galay subaxi ninkii akhriya ducadan sayidul ee maalinkaas dhinta galab intaan la gaarin jannou gala muuqinan bihaa marka waxaa laga wadaa yaqiinsan macaanidii hadda aan ka hadlaynay buu rumaysan yahay diyaarna u yahay inuu ku camal falo waman qaalahaa qofkii yidhaahda min alleyli habeenkii muuqinan bihaa wahuwa muuqinun biha isagoo yaqiinsan famaata dhinto qabla an yusbixa intuusan soo waabariisanin fahuwa min ahli ljannati waa isaga ninkii galabtii akhriyo ee habeenkii iska seexdo ee kabacdi dhinto aan soo toosinba waagu uusan u baryin jannaduu gala isagna laakiin waa in muuqinun biha ayaa leeday yaqiintu marka waxay keenaya macnaheeda inaad taqaanid inaad rumaysan tahay inaad ku camal falayso qultu abuu bidami lbaai weyaan wa bacda alwaawi hamzatun ayaa ah mamduudatun la taagay oo la maday <clears throat> wamacnaahu uqiru waan qirayaa waa actarifu waan ictiraafayaa wxawaynaa fi sunan abi daawuuda wtirmidiyi wbni maajah can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala kunaa nacudu lirasuuli illahi sal l slam rasuulka waxaan u tirin jirnay fi lmajlisi alwaaxidi halka fadhi miata maratin boqol jeer oo baxuu dhahayena rabbi ikfirlii watub calaya ilaahu ii dambi dhaaf watub calaya ilaahu iga toobad aqbalo korkeega kusoo noqo oo iga towbad aqbal inaka anta tawaab raxiim ayaa tahay qaala tirmidiyu xadiisun saxiix ayb qaala warawaynaa fii sunani abi daawuuda wabni maajah can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wali wasalam man lazima alistikfaara istikfaar qofkii laasimo oo istikfaarta ku dadaalo jacala allaahu lahu ilaahay wuxuu u yeelaa min kulli diiqin ciriiri kasta makhrajan meel uga baxo min kulli hamin murug kasaana farajan buu ilaahay uga keenaa wa rasaqahu waana arsuqaa min xayu meel buu ka arsuqaa laa yaxtasib meel uusan ka filayninna ilaahay risqibuu uga keenaa xadiidka marka alxakam bnu muscab ayaa ku jira huwa majhuulun jahaala ku sugan ninkan qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly salam waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye low lam tudnibuu haddaydnan dembaabi lahayn ladahaba allaahu bikum ilaahay waa idinla tegi lahaa waa idin tegsiin lahaa yan dahaba haddii ba lagu gudbay macnaa adhaba ayay noqona ladahaba allaahu bikum ilaahay waa idin tegsiin lahaayo waa idin baabi'in lahaa wala jaa'a biqowmin dad ayuu la imaan lahaa yudnibuuna dembaabaye fayastakfiruuna allaha tacaala ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo fayakfiru lahum oo u dembi dhaafo marka waxaa alla asmaadiisa kamida hafuur inuu yahay tawaab marka haddaan dembi jirin magacaasi yani wuxuu noqon lahaa macnihiisa waxaanba la garteenba ayb macnaha xadiidkuna maaha hala dembaaba ma aha dembi hala gala ma aha ilaa ilaa laakiin min dabiicati aba dembi ah laakiin qofku kamaalkiisu wuxuu ku xirnaanayaa markaa dembiga inuu ka toobad keeno oo alla uga soo laabto qaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda can cabdilahi bni mascuudin radi allahu canhu ana rasuul lahi sal salam kaana yucjibuhu waxaa cajab gelin jiray an yadcuwa alaaan saddex inuu ku duceysto an yadcuwa inuu duceysto alaaan saddex jeer leh wayastakfira inuu istikfaar dalbado alaaan saddex jeer waqad taqadama hada alxadiidu qariiban fii jaamici dacawaat ayuu noogu soo hormaray qaala warawaynaa fii kitaabay abi daawuuda watirmidiyi can mawlan liabi bakrin can abi bakrin asidiiq radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal salam maa asara man istakfar ma asara ma daa'imin dembi man istakfara qofkii dembi dhaaf dalbado oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto wain caada filyowmi maalinka haba soo noqda dhexdiisa sabciina maratan toddobaatan jeer dembiga hadduu doono toddobaatan jeer maalintii ha ku laalaabto in allaale intuu dembi dhaaf dalbanayo maahan qofkaasi qof musir ah oo dembi daa'imaya maah ayb qaala waraweynaa fii qaala tirmidiyu leysa isnaaduhu bilqawiyi xadiidkan isnaadkiisu saa uma xoog badnayd abuu rajaa nin layiraa mowla abi bakrin baa ku jira waana majhuul isaguna qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can anasin radia allaahu canhu qaal samictu rasuul allahi sal l slam yaquul qaala allahu tacaala rasuulkan maqle oo dhahaya qaala allaahu tacaala alla wuxuu yidhi waa xadiis lqudsi yabna aadam bani aadamow inaka maa dacowtanii intaad i baryaysa o rajowtanii aa i rajaynaysid kafartu laka waa kuu dhaafay calaa maa kaana minka waxa xaggaaga ka ahaaday walaa ubaali una aabayeeli maayo yani in allaale intaad i baryayso duco iyo rajo aad iga qabta aniga oo i rajaynaysid wixii dembi oo adiga xaggaaga ka ahaaday waan dhaafaya mana uu aabayeelayo yo bna aadam bani aadamow low balaqad dunuubuka dunuubtaadu hadday gaarto canaana asamaai samada daruuraheeda uma istakfartanii dembi dhaaf aad iga dalbato kafartu laka waa kuu dhaafaya yobna aadam bani aadamow inaka low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi alardi dhulka muggiis dhulka muggiis wax yar miyahan waa wax badan dhulka muggiis oo khadaayaa gefaf ah uma laqiitanii a ah, ila kulanta laa tushrikuu bii shay-a adoon cibaadada cid kale wax iigu daraynin la ataytuka waan kuula imaanayaa biquraabiha muggeed ayaan kuula imaanayaa ardada muggeed oo makfiratan dembi dhaaf qaala tirmidiyu xadiiun xasan <clears throat> qultu canaanu samaa bifatxi lcayn wahuwa saxaabu waa daruurta waaxidatuhaa canaanatun wa qiila alcanaanu maa canna wixii muuqda laka adiga kuu muuqdo minha samada kamid ah. ah, mida waxa kuu muuqanaya samada ka ah wax weyn aad u balaaran ay ictarada wixii kugu soo gudbo waay kugu gudbanaado wadahara laka kuu muuqdo wixii adiga kuu soo banbaxood arkayso wadahara laka kuu muuqdo idaa rafacta ra'saka madaxaaga markaa kor u qaado wa ama quraabu lardi faruwiya bidami lqaafi wa quraab iyo qiraab wadamu huwa lmashhuuru godaalka mashhuur ah wa macnaahu maa yuqaaribu mil-ahaa buuxeeda wax soo dhadhoweeya wey wa miman xakaa kasrahaa dadka xikaayooda hoos dhigeeda waxaa kamida ah saaxibulmaaalic saaxibulmaaalic marka waxaa la layihahda ibnu qurquula layirahda maaalic lanwaarka ayuu leeyahay qaala warawaynaa fi sunan ibni maajah biisnaadin jayidi can cabdilaahi bni busrin bidami ilbaai wabisiini lmuhmalati siintii la dhibic tiray radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal salam duubaa liman wajada duubaa laanjannaad waxay u sugnaatay liman wajada qofkii helay fii saxiifatihi warqadiisii istikfaaran kathiiran dembi dhaaf badan ka helay malaa'igta waxaa dhahdaba waa qori war ninkii warqadihiisa iyo saxaa'iftiisa ka helay istikfaar badan ninkaas allaan jannaad u sugnaatay sidaasuu yiri qaala warawaynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiy can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal salam man qaala qofkii yiraa astaqfir allah aladii laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuumu waatuubu ilayh qofkii sidaa dhaho gufirat dunuubuhu dunuubtiisa waa la dhaafay wain kaana qad fara min azaxfi nin gaalada iyo muslimiinta markay dagaalamayaan safka iskula jiraan ba safkaba ha ka cararee dembi weyn safka waa laga carara safkaba ha ka cararee waa loo dembi dhaafa uu leey <clears throat> istawfaartii marka qiimaha ay leedahay qaala alxaakim hada xadiidu saxiixun calaa shardi lbukhaariyi wa muslimiin ayb qultu wahada lbaabu baabkani waasicun jiddan baab waasica waa wakhtisaaruhu soo gaabintiisa aqrabu u dhowaanshiyo badan ilaa dabdihi in la dabdiyo fanaqtasiru calaa hada alqadri baan ku gaabsanaynaa minhu kan ka mida faslun wamimaa yatacalaqu bilistikfaari istikfaarta waxa ku xiran ama ku tacalluqo waxaa ka mid a ah maa jaaa can rabiic bni khufaym wixii ka yimid radia allaahu canhu qaal waxa uu yidhi laa yaqul axadukum midkiin yownan dhihin astaqfiru llaha wa atuubu ileyhi ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa wa atuubu ileyhi waana usoo noqonayaa yownan dhihin fayakuunu demban ayuu noqonayaa dembi iyo kadiban been in lam yafcal haduusa samaynasaas ilaahan usoo noqonaa ilaahay baan dembidhaaf weydiisana haduunan samaynaynin sidaas been low noqonayuusan dhihin bal yaquulu wuxuu dhahaa allaahuma kfir lii ducow ka dhiga ilaahu ii dembi dhaaf wa tub calaya ilaahu iga toobad aqbal sidaas dhaho laakiin wa atuubu ileyhi waa khabar anaa ilaahay usoo noqonayo hadaad usoo noqonin ka waran marka saas ka wadaasa wahada aladii qaalahu waxaan uu yidhi min qowlihi allaahuma kfir lii wa tub calaya xasanun wax wanaagsan wa amaa karaahatuhu karaahada ou astaqfirullaaha karaahada uu ku sheegay wa tasmiyatuhu kadiban been uu ku magacaabay falaa yuwaafaqu caleyhi lagu waafaqi maayo lianna macnaa astakfiru ullaha waxaa weyan adlubu makfiratahu ilaahay dembi dhaafkiisaan rabaa oon dalbanaya walaysa fii hada kadibun beenna ma aha wayakfii fii raddihi raddintiisa waxaa ku filan xadiidu ibni mascuud almadkuuru qablahu xadiidka ibni mascuud ee lasoo sheegay marka hadalkan imaam nawowi balferi marka sidau yeel ninkan laba hadaloo sheega halkii hadale saxsanayna waa wanaagsan yahay kii wax ku jireenna gaaru u sheega wuxuu yiri kan waxaa ku jiro qofka marka naaqidka saasaa laga rabaa hadal markii la sheego wixii saxan inuu ka bixiyo wixii kale inuu xooga saaro markabayaaniyana sababka uu ku yahay wacan ilfudayl radia allaahu canhu istikfaarun bilaa iqlaacin towbat lkadaabiin wuxuu yidhi istikfaarun dembi dhaaf dalbasho bilaa iqlaacin aan dembigii laga fuqaynin towbatulkadaabiin beenaalayaalka towbadooda farow laalaabaya faraha laalaab aa maqle soomaali istakfirla istakfir sheekadiina waa wadaa beenta iyo xanta markaa taas waa towbatlkadaabiin beenaalayaalka towbadooda waayiri fudayl wayuqaaribuhu waxaa u dhow maa jaaa can raabicat alcadawiya wixii ka yimid xaggeeda radia allaahu canha caabidaday ahayd iyadana qaalad waxay tiri istikfaaruna annaga dembi dhaaf dalabkeenna yaxtaaju ila istikfaarin katiir dembi dhaaf dalab badanooba u baahanya meeshaan fiir waxay leedahay istikfaarteenaaba istikfaar u baahanay leedana maxaayale sax iyo sidii loogu talagalay ma ah marka dembi dhaaf dalabkeenna iyo istikfaarta aan samaynaynaaba in laga istikfaarto ay tahay waa dembi kama wada iyada laakiin wa can bacdi alacraabi ree baadiyaalka qaarkood waxaa laga wariyay annahu tacalaqa wuxuu ku dhegay biastaari alkacbati kacbada daahiyadeedii buu qabsaday huwa yaquulu isagoo dhahay allaahuma ina istikfaarii dembi dhaaf dalabkayga maca israarii oo haddana dembigii weli aan ku taaganahun daa'imaa lu'mun waa shar buu yiri xumaan wa ina tarkii alistikfaara ka tegisteeda aan istikfaarta iskaga tagana maca cilmi anoo og bisacati cafwika cafiskaaga waasacnimadiisa anoo og inaan istikfaarta iska dhaafo lacajzun doqonnimo waa yiri iyadana fakam tataxababu ilaya imisa ayaad iskay jeclaysiinaysa ilaahu binicami nicmooyin aad isku kay jeclaysiinaysay maca khinaaka canii adoo iga deeqtoon adoo hadda aan waxba igu falaynin iga maarmo imisaad nicmo isiinaysay iskay jeclaysiinaysa ilaahu wa atabaqadu ilayka anigana aan iskaa caraysiinay oo caradaada aan kasbanay bilmacaasi aan ku kasbanayo macaasi aan ku caasiya maca faqri ilayka anoo kuu baahan maalin walba iyo daqiiqad walba ilbiriqsi walba anoo kuu baahan ayaan haddana ku caragelinayayo macaasi baan kugu caragelina yaa man idaa wacada wafaa axadka haddii uu ballan qaado oofiyow allow ka wada wa idaa tawaacada hadduu goodiyana tajaawaza dhaafo wacafaa cafaa dadka iska cafiye waa ammaan waa marka ilaahay wix uu ballanqaaday ballanqaad waxaasaan ku siinaa ku yira ku siinaa wixii uu kugu goodiya laakiin haddaa waxaa samaysa naaraad gelaysaa waxaa laga yaaba inuu iska kaa cafiye waana fiicnaantaas ee ballanka baxya maahan midaas dambe wacdi iyo waciida la yaraa waciidka in layska dhaafoon la fulinin cafi iyo xilmi ayaa lagu tiriyaa wacdiga iyo ballanqaadka oon la oofininna waxaa lagu tiriyaa eh, xumaan marka ilaahay wacdigiisa waa oofinaya waciidkana dulqaad iyo wuxuu ku qaabilaa iyo cafis hadduu doonana waa ciqaabta waa la imaadaa adkhil ilaahu geli cadiima jurmii dembigayga weynaantiisa waxaad dhexgelisaa fii cadiimi cafwika cafiskaaga weynaantiisa yaa arxama raaximiin bal fiiri siduu ilaahay u baryaya dembigayga weynaantiisa wuxuu yidhi waxaad dhexgelisaa cafiskaaga weynaantiisa dhexgeli baabu nahyi can samti yowmin ila alleyli baabunahyi iska reebidii layska reeba cadaynteediibuu u baab yahay can samti yowmin maalin in la aamuso ila leyli ilaa habeen maalin ilaa habeenkii shib in la ahado la aamuso khayrki waxaa laga aamusnaado qaala rawaynaa fii sunani abi daawuuda biisnaadin xasanin can caliyin radia allaahu canhu qaal xafidtu can rasuulilahi sal l salam nebiga waxaan ka xifdiyey xaggiisa laa yutma agoontinima ma jirto bacda ixtilaamin qaangaarnimo kadib walaa sumaata yowmin maalin aamusideedna ma jirto ila leyli ilaa habeen la aamusnaado taana ma jirto yani khayrka inaan laga aamusan waa sharta laakin waa in laga aamuso qaala warawaynaa fii macaalimi sunani kitaabka khaaabi leeyahy macaalimu sunanka waxaan ku werinay buu yidhi lilimaami abi sulaymaan alkhaaabiy canhu waxaan isaga ka warinay qaala fii tafsiiri hada alxadiid xadiidkan tafsiirkiisa wuxuu ka yidhi kaana ahluuljaahiliyati ahluuljaahiliyadu waxay ahaayeen min nusukihim acmaashooda waxaa ka mid ah asumaatu aamusid wa kaana axaduhum midkood wuxuu ahaa yactakifu inuu ictikaafayay alyowma maalin iyo walleylata habeen fayasmutu waa aamusayey walaa yandiqu ma hadlaynin fanuhuu waa laga reebay yacnii fil islaami islaamka dhexdiisii baa looga reebay can daalika kaagaas wa umiruu waxaana la amray bidikri waalxadiidi bilkhayr waxaa la amray dikri iyo inay ku sheekeeyaan oy ku hadlaan wax wanaagsan oo khayr ah qaala warawayna fi saxiixi lbukhaariyi can qays bni abi xaazimin raximahu llah qaala waxau yihi dakhala abubakrin sidiiq abuubakrin sidiiq ayaa galay radia allaahu canhu cala imra'ati naag ayuu u galay min axmas qoladaas ahayd yuqaalu lahaa zaynabu la yiraahdo fa ra'aahaa wuxuu arkay laa tatakalamu inaynan hadlaynin faqaala waxauu yidhi maa lahaa maxaa ku dhacay haweenaydan laa tatakalamu aynan u hadlaynin faqaaluu waxay yidhaahdeen xajat way xajisay musmitatan iyadoo aamusayso iyadoo shib ahoo aan waxba ku hadlaynin ayay xajisay oo saasay nadartay yani faqaala laha wuxuu ku yidhi takallamii war iska hadal fa ina haada laa yaxilu kan xalaal maaha buu yidhi aamuskan ilaahay lagu caabuday xalaal maa aamustaan ilaahay laguma caabudee yacnii sharta in laga aamusaa ilaahay lagu caabudaa laakiin khayr haddaad ka aamustana qalad baa ku gelaysaa hada min camali ljaahiliyati jaahiliyada camalkooda marka jaahiliya camalkooda hadii layiri waa inaan markaas waa in la khilaafa jaahiliyadii fatakalamad haweeneydii markaa way hadashay ayb intan kadib marka axaadiis yaryar ayuu kitaabkii ku dhamaystiraya cashir kalan ku dhamaystirana wabilahi towfiiq sal allah sala ala nabiyina mxamed wala ali